kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiye aad ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo isniina taariikhdu waxay ku beegantahay kow iyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulamo xasaasi ah oo tan ilaa iyo xalay ka soconayay magaalada garowe xili lagu wado in golaha wakiilada ee puntland goordhow ay yeeshaan kulan deg deg ah ciidamada booliiska soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay haween muuqaal ka duubay wiil dhallinyaro ah iyagoo jirdil u geysanaya dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay dhallinyaro tahriibayaal ah oo ku dhibaataysan xadka u dhexeeya waddamada boland iyo belaruus qodobada kale aad barnaamij ku dhegaysta doontaan waxaa ka mid noqon doona dadka rayidka ah ee ku dhintay khaza oo ku dhow labaatan kun oo ruux madaxweynaha yukrain oo lagu wado inuu la kulmo dhiggiisa maraykanka iyo afhayeenka golaha wakiilada iyo maleeshiyaad u dhashay liibiya oo dad ay soo qafaasheen dilay khudbadaas wixii kale nagu soo kordha xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee idinla socodsiinaya shariif sheeke ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shiraa badanaa Radio. intana waa deked intana waa garoo sanadkan cashuuruu badanaa cashuuraan la arkay badanaa intaasi ku dhaafan heystaas xidaa furutahay barnaamijka ogaal sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay waa laga helaayo alla maxaa gugyaal badan sugootiyey qaar badanna soo dhoweeyey waa danahaagiyo howlaha maraakiibta dhacdooyinkii sanadka haddana dhaafay maxaad ka xasuusataa intii saamaynta iga lahayd maxaa ka mid ah kuu sheegi maayo sabab ma barnaamijka dhacdooyinka sanadlaha kulmiye ka baxayaad ii malaysa barnaamijka dhacdooyinka sanadlaha ee redio kulmiye waxa uu bilowdaa labaatanka bisha ilaa iyo koob iyo soddonka diseembar sannad walba dhegayso oo dib dibi xusuuso dhacdooyinkii saamaynta lahaa ee sanad

mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda galaynaa tan iyo xalay waxaa magaalada garow ee xarunta maamulka puntland ka soconayay kulamo xasaasi ah oo looga hadleeyay masiirka maamulkaasi xilli aysan weli dhinac u dhicin ama aanan si dhamaystiran la iskugu raacin doorashada maamulkaasi inkastoo madaxtooyada puntland ay aqbashay in dib loo soo celiyo doorashooyinkii hore uga dhici jiray maamulkaasi oo laga tanaasulo doorashii qof iyo cod ah taasoo ka dhigan in odayaasha dhaqanku ay soo xuli doonaan xildhibaanada iyagoona ay dooran doonaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale kulamadii ugu dambeeyey ee garowga ka soconayay waxaa xiise gaara ah usii yeelay amaba sii xoojiyey go-aankii shalay kasoo baxay maxkamadda dastuuriga ee maamulkaasi taas oo laashay gebi ahaanba muddo kororsigii ay sameysteen golaha wakiilada ee baarlamaanka puntland kuwaas oo muddo hal sano ah ku darsaday sheegayna inay iyagu ay yihiin kuwa soo dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana sidoo kale jirta in eh, xaleyto eh, lagu wargeliyey xubnaha baarlamaanka puntland in uu maanta uu jiro kulan deg deg ah oo ay iskugu imaanayaan waxaana la filayaa in kulankaasi uu daaran yahay in ay soo gudbiyaan mooshin ka dhan ah maxkamadda dastuuriga ah ee sidaasna ay ugu codeeyaan in maxkamadda eh, laabto oo la lalaalo sidoo kalena eh, madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka howlihii ay lahaayeen in ay baarlamaanku iyagu ay la wareegaan oo ay doorasho ay qabtaan taasina waxay uga sii dari kartaa ayaa la leeyahay xaalka haatan ay puntland ay ku sugan tahay iyadoona inta badan ay mucaaradku ay soo dhaweeyeen go-aankii uu qaatay madaxweyne deni kaas uu sheegay inuu dib ugu laabanayo doorashooyinkii horey uga dhici jiray maamulka puntland oo ay markii horeba ay dalbanayeen balse haatan waxaa si gaara ugu baahan in iyadana la xaliyo ee guddoonka baarlamaanka iyo xubno badan oo isla baarlamaanka puntland ka tirsan kuwaas oo rabo in ay kuraasta ay sii joogaan iyagana door weyn ay ku yeeshaan doorashada maamulka puntland haddaba xalay waxaa shir jaraacid qabtay xubno ka tirsan golaha wakiilada ee baarlamaanka puntland oo tobaneeyo gaaraya kuwaas oo sheegay inay si adag uga soo horjeedaan kulanka la filayo in goordhow oo magaalada garowe uu ka dhaco oo ay baarlamaanku ay iskugu yimaadaan waxaana sidoo kale ay sheegeen in kulankaasi uu sharci darro uu yahay maadaama uusan ahayn kulama ka mid ahayn kulamadii caadiga ahaa ee golaha wakiilada puntland ay yeelan jireen sidoo kale waxa ay sheegeen in qorshuhu uu yahay Eh, waa qorshaha kulankani degdeg dega loo qabanaye in eh, laga jawaabo go-aankii kasoo baxay maxkamadda eh, sare ama maxkamadda dastuuriga ee puntland ay ku laashay muddo kororsigii baarlamaanka taasina waxay sheegeen inay uga sii degi karto xaalka puntland maray ka hadlayeen xubnahaasi xalay kulanka ku yeeshay magaalada garowe go-aankooda ku aadan kulanka maanta waxay yidhaahdeen halkan waxaan ku qabanaynaa caawa shir saxaafadeed annagoo ah mudanayaal ka kooban baarlamaanka ka ah baarlamaanka puntland oo ka kooban ilaa sodomeeye xildhibaan sababta isukaya keentay oo shir saxaafadeedka iyaga kani uu daaran yahayna waxay tahay inaan shacabka reer puntland dhammaantood aan la wadaagno aragtidayada ku aadan xaaladda waddanku maanta uu marayo iyo halka annagu aragtidayadu ay ka joogto iyo wixii xog aan ka hayno iyo wixii tala aan hayno inaan la wadaagno haddii alla idmo dhammaan waa salaamaynaa shacabweynaha reer puntland noocyadooda kala duwan ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ururada bulshada dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada reer puntland waa salaamaynaa waxaan la wadaagaynaa halkan waxaynu ognahay in in badan aynu ku jirno muddo gabaabsi golayaasha dowladda wakhtigood inuu gebageba yahay inaynu dhowdahay xilligii doorashada puntland ay dhici jirtay sidii looga bartay inta ay puntland soo jirtay waxaynu ka warhaynaa in dalku uu muddo la soo socday oo la waday nidaamkii doorashooyinka qof iyo cod in wax lagu doorto degmooyin badan oo ilaa soddon degmo gaaraya ay ka dhacday doorashadii degmooyinka qaybtoodna duruufo jira aanay ka dhicin in badanna runtii laysku maandhaafsanaa inaynu doorashada qof iyo cod sii wadno iyo inaynu ku noqono nidaamkii hore cakirnaan badan kadib waxaa inoo suurto gashay sida aynu ka warhayno dad badan inay hawshaa ka howlgaleen isimadii dhaqanku ay ka howlgaleen ganacsato ay ka howlgashay culimo ay ka hawlgashay dhalinyarada iyo haweenku ay ka hawlgaleen iyagoo u dadaalaya in laysla helo doorasho wada ogolah oo heshiis lagu yahay intaa kadib muddo dheer iyo talooyin badan kadib waxaa inoo suurto gashay talooyin badan baa la iska soo daba saaray oo isimada dhaqanku ay ka mid ahaayeen oo laba jir halka ku galay ugu dambeyntii waxaa ugu dambeysay aragtidii madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni uu qaatay oo uu ku taliyey oo soo jeediyey inaynu aadno doorashadii sidii habraac eh, dhaqanku ahaa aynu wax ku dooran jirnay in lixdan iyo lixdii lagu galo doorashada beeluhuna ay soo xushaan mudanayaashoodii intaa kadib baarlamaanka puntland waxay ansixiyeen oo meel mariyeen go'aankii odayaashii ismadii ugu dambeeyey talabixinta ay soo jeediyeen tii madaxweynuhuna waa ku xigtay dadkii ururadii daladii mucaaradka iyo bulshaweyntii waxaa la doonayay waxay ahayd in la helo doorasho laysla ogolyahay maadaama madaxweynihii soddonka degmo ka soo qabtay doorashada qof iyo cod xusbiyadii mucaaradka bulshaweyntii reer puntland oo ay doonayeen maanta in lagaga gudbo sidii hore laguna doorto lixdan iyo lixdii maadaama madaxweynuhu u tanaasulay intaasoo ummada oo doorasho soo gashay oo qof iyo cod u heelanayd maadaama madaxweynuhu u tanaasulay in helo doorashahooda ogola waxaa baryaha kan socotay oo aynu arkayna in baarlamaanka puntland qaybtood ay lahaayeen waxaan rabnaa inaan sii joogno oo doorashadii anagu aanu qabanno oo sanadkii odayaashu noo kordhiyeen aanu ku sii joogno arrintaasi waxay noola muuqatay inaanay munaasib ahayn horta inaanu dadka u caddayno bulshada reer puntland inaanan arrintaa raalli ka ahayn suurtagalna aanay ahayn maadaama wixii laisku eh, hayey ay dhammaatay wixii hadda xal la mooday oo lasoo saaray waxaa dabooshay wixii laysku hayay mar haddii laga tanaasulay in iyadii la qaato inta yadan waxaan diyaar u nahay oo bulshada reer puntland u sheegaynaa dhaqankeeda iyo shacabkeedaba iyo xukuumaddaba iyo mudanayaasha kale ee naga maqan ee guddoonka iyagu ugu horeeyo in dalkani uu aado doorashadii lixdan iyo lixda ahayd ee puntland ay ku soo caana maashay ee wax lagu soo dooran jiray taasi waa naga go'aan waxaan kaloo rabnaa inaan u caddayno inaanu baarlamaanku amniga dalka iyo habu socodka doorashada puntland oo gabaabsi yahay waqtigeedu inaanu lid ku noqon oo aanu isagu mixnad ku noqon waxaan tabaynaa oo aan dareemaynaa hadda mudanayaasha waxaa loo soo diray fariimo ka turjumaya in baarlamaanku berri furmo qorshahana nooguma aanay jirin baarlamaanku berri inuu shaqeeyo afar iyo bisha waxaa loo ballansanaa in miisaaniyaddii la soo celiyo oo guddidii maaliyadda loo diray waan sugaynay inay afar iyo la isugu yimaado markaana laga tashado sidii lifaaqii baarlamaanka ku habboonaa ee doorashada lagu aadi lahaa uusoo saari lahaa sidii looga tashan lahaa miisaaniyaddiina loo meel marin lahaa waxaa noo muuqataa ajandaha maanta lasoo hormariyey waxaan ka tebaynaa inay aragtiyo kale ka imaan karaan waxaan ka digaynaa aragtiyaha noocaasi inaanay dalka doorashadiisana waxu dhimin amnigiisana wax u dhimin mudanayaasha nala midkaa ah, ee guddoonka noogu guddoonka guddoonka iyagu ugu horreeya nagu hogaamiyaan waxaan leenahay waxa aynu isugu nimaadna waa inay noqotaa wax dalkan iyo dadkan iyo doorashada loo diyaarsan yahay maaragtay dan u ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum hawa halkan waxaan isugu nimi hotel martisoor garowe soddon xubnood oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka puntland arrin deg deg ah oo ku saabsan xaaladda dalka halkaan anoo ka salaamaya bulshaweynta reer puntland oo aan matalo waxaa berri guddoonka baarlamaanku ku baaqay shir deg dega ah, kaasoo aan ahayn mid qorshaysan runtiina dareen xambaarsan iyadoo xaalad doorasho lagu jiro oo jiro khilaaf khilaafkaasoo laga heshiiyey oo labadii garab weysay dhinac laysku raacay loona madlan yahay siddeedda janawari in doorasho dalka ka dhacdo wixii khilaafa ah iyo konflicti oo jireen halkaa uu ku dhammaado oo dalku ragaadin kale iyo caqabado kale uusan sii geli karin waxaan dareen ka qabnaa runtii guddoonka baarlamaanka inay arrintaas arrin ka duwan ay ka soo jeedinayaan ama hawsha ay ku jiraan waxaan uga digaynaa wax ka baxsan shaqadii caadiga ahayd oo baarlamaanku lahaa muddada u hartay ilaa iyo soddon iyo kowda bisha diseembar inaan golaha la keenin oo dalka ragaadiyo caqabad ku ah loona diyaar garoobo doorashadii lagu heshiiyo sideedda januari xubin kastoo naga midana intayada halkaan fadhida waxaan diyaar u nahay inaannu ka shaqayno dalka doorashadiisa helalka meeshaanu doonan jirray u doonanno ciddii heshana ay hesho ciddii weydaana ay u shaqayso dalka intaa wixii ka duwan waxay noqonayaan wax dalka caqabad ee dhib ku ah waana ka digaynaa in golaha la keeno xeer baayaal afar iyo tobanka bisha fariin baa la soo diray beriya ajenda iyo waxa loo soo diray lama sheegin kumana jirin oo waxa arrin madlan ma ahayn sidaa darteed halkan waxaan shar-saxafadeedkaan u qabannay inaanu arrintaa ka digno burtayar reer puntland u sheegno inaanaan arrintaas raalli ka ahayn aanuna ku dadaali doono inayan wax khaldan baarlamaanka ka iman oo baarlamaanku shaqadii ay shanta sano soo qabteen si qurux badan ay u dhammaystiraan wixii dhaliilaana shacabka reer puntland oo na soo doortay waa ka raali gelinayna waxaana rajaynaynaa inaanu waqti xiliyeedka ay ku gunaadno doorasho nabadgelyaah puntlandoo horumar iyo guulaysatay wixii intaa ka baxsan ciddii la timaada waa lagula xisaabtami doonaa aad iyo aad baa umahadsanti asalaamu calaykum waraxmatullah eh, saacadda geeska afrikada bari waxay tilmaamaysaa hadda waa laba iyo tobankiiyo laba iyo toban daqiiqo saacaddaa waxaa halkaana fariisiiyey oo aad u aragtaan eh, shacabka reer puntland oo inaan halkaa u fadhino waa maslaxadda dalka iyo dadka waxaad ogtihiin eh, dalku wuxuu ka soo noqday marxalad cakiran oo runtii aad u cakirnayd oo la fadhiyey eh, waxaana dhacday in arrintaa iyadaa eh, xukuumadda iyo madaxweynuhu u horeeyo ay itijaahu bixiyeen oo lixdiin iyo lixdii dalku aada jiray lagu noqdo runtii qalbiqaboojis iyo in la kala badbaado oo dimuqraadiyaddii aan ka soo shaqaynaynay saddexda sano ay halkaas ku hakato ayay keentay dalkiina uu mataqaanaa sidaa ku badbaado doorashona loo dareero sida muuqata ee maxkamaddu maanta go-aankay soo saartay oo ku burisay korsiishadii baarlamaanku uu korsaday halka halka sana uu kororsaday way ku mahadsantahay waana ku taageersannahay qodobka isagaa inaan caddaynaan rabnaa qodobka labaad kalfadhiga waxa u muddaysnayd afar iyo tobanka bisha inuu furmo oo uu furmo miisaaniyaddii si loo ansixiyo waxaa soo dhacday fariin deg deg ah oo cirka ka timid caawa galabta fariinta iyadaa ah, ayaan caawa halkaan u fadhinaa inaan wax iska niraahno dad kale wax uga sheegno waxaan rabnaa horta sida uu xeer hoosaadka dowladda puntland ee baarlamaanku qabo xeer furan xeer laguma dulfuri karo sababtoo ah annagu hadda fariinta naloo soo diray waxay xambaarsan tahay iyo ujeedkeeda howlwadanada baarlamaanku may soo caddayn laakiin siyaasad baanu ka shaqaynaa annagu dukaan ma gadno waa ka sii fikrayna waana ognaa waxa ka imaanaya waxaan rabnaa inaan hadda bulshada u caddayno wax kasta oo halkaa la keeno berito oo aan miisaaniyad ahayn inay yahay wax ah dalkaa khalkhal amnigiisa gelinaya qodobka labaad fariinta aan soo jeedayno caawa halkaan ka dirana waxay tahay dalku wuxuu ku jiraa amni wuxuu ku jiraa istiqraar waxaa loo socdaa doorasho si qaraar loo qaatay waad ogtihiin wixii ka dhacay dalka qofka hogaamiyahana inuu eh, qaraar qaraar qaato oo sometimes waxay ka mid tahay hogaaminta ciddii isku dada marka baalmarin waa cid eh, khalkhal gelinaysa amniga dalka haddaan nahay baarlamaanka caawa halkan fadhiyo oo soddon ah iyo inta kale oo nala fikirka oo magaalada joogto halkan soo gaari weyday annaga xilkayagii dastuuriga ahaa ee shacabka aan ku matalanay waa dhammaad shaqo ahaan waxbaa ka dhiman haddii baarlamaanka la furo oo sidii saxdaa ah loo soo dhigo laakiin sharci ahaan koob iyo soddonka desembar buu ku ma rabno dalkan inaan khalkhal gelinno muddo dheeraysu ku hegno annagoo intaa sharaf iyo karaamo ku soo shaqaynaynay oo shacabka iyaga matalaynay maanta ma rabno sida shimbiraha inta u shaqayno habba geed mirale inaan fuullo wixii alla nooga qoray dalkan oo wanaag ahaa sharaf ahaa karaamo ahaa shacabkaan u shaqayntiisa waa ka soo qaadan qofkii alla u calfo hadda oo xubka xilkiisa dib u soo helana isagoo mudanaabuu soo noqonaya qofkii aan xilkiisa dib u helina raggii horeo kuraasta ku fadhihi jiray baan la mid mudanayaal aad baad u mahadsantihiin runtii xilkasnimada caawa ilaa halkaan laba saac ilaa hadda aa ku fadhidanoo dadkiina iyo dalkiina u naxaysaan baan idinka mahad celinayaa inta maqan oo fikirka kala qabtana mudanayaasha waxaan kula talinayaa wax dalkan iyo dadkan iska hor keeni kara in aydan keenin madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dalku waa sugayaa dadkuna waa sugayaa wakhtiguna waa yaryahay guddigii khilaafaadka inuu si deg dega ah usoo saaro waxay ahaayeen qaar ka mid ah xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka puntland oo xalay qabtay kulan ay sheegeen in ay uga soo horjeedaan eh, kulan deg deg ah oo golaha wakiilada ee puntland maanta laiskugu yeeray goordhown la filayo in uu xaruntooda magaalada puntland ee eh, caasimada maamulkaasi ama dowlad goboleedkaasi puntland uu ka dhaco waxaana jirta in kulamadan oo idil ay kusoo beegmayaan xili shalay maxkamadda dastuuriga ee puntland ay laashay go-aankii ay muddada ku kororsadeen golaha wakiilada ee puntland iyagana waxaa la sheegayaa in ay soo saari doonaan go-aan midkaasi lidku ah inkastoo ay suuragal tahay in wax walba isbedelaan markan haddii aan eegno wararka la xiriira ee eh, xamaas iyo israa-iilne ra wasaaraha israa-el benyamin netanyahu waxa uu sheeganayaa in ay hareereeyeen eh, dagaalamayaal badan oo ka tirsan kooxda iska caabinta ee xamaas ra-isul wasaare netanyahu waxa uu sheegay in tobaneeyo ka tirsan dagaalyahanada ururka xamaas in ay hareereeyeen iyaga iyo hubkooda waqhti walbana ay suuragal tahay inay isdhiibaan sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen kuwa kale warkan ka soo baxay benyamin netanyahu oo ay baahisay warbaahinta israel waxa uu sidoo kale uu guulo ka sheeganayaa dagaalka ka soconayo marinka khaza balse taas mid lidku ah ama kasoo horjeeda waxaa sheegaya eh, kooxda xamaas oo waxba kamajiraan ku tilmaamaya hadalka kasoo baxaya ra-isul wasaaraha israel benyamin netanyahu waxaana sidoo kale wejigabax ku noqday israel muuqaal ay soo bandhigtay oo la xiriiray dad ay ku sheegtay inay yihiin xamaas balse markii dambe la ogaaday inay yihiin dad rayid ah iyo sidoo kale askar ka tirsan israel oo iska dhigaysa inay iska soo dhiibeen dhanka kooxda xamaas xamaas wuxuu dhankooda ay sheegeen in aysan dadka ay hayaan ee israel u dhashay inaysan ka wadi doonin marinka khaza halkaasi oo ay halis tahay in waqti walba ay ku geeriyoodaan maadaama ay isdabajoog yihiin duqeymaha israel ay ka geysanayso marinka khaza horeyna waxaa jirtayba in dad u dhashay israel oo kooxda xamaas ay gacanta ku heysay inay ku geeriyoodeen duqeymaha yuhuuddu ay ka wadaan magaalada khaza waxay sheegeen in aysan dadkaasi ka kaxayn doonin khaza oo aysan geyn doonin goob ammaan ah tan iyo inta waxyaabaha iyaga ay rabaan laga fulinayo sidoo kale waxa uu kusoo aadayaa arintani xili dibadbaxyo xoogani ay ka dhaceen habeen ka hor magaalada tel aviv ee caasimada u ah israel dibadbaxyadaasi oo cadaadis lagu saarayay ra-isul wasaaraha benyamin netanyahu in uu heshiis uula galo kooxda xamaas si loo sii daayo in ku dhow amaba dad gaaraya boqol soddon iyo sideed ruux oo kooxda xamaas ay weli ay gacanta ay ku hayaan waxaana jirta in afhayeenka kooxda xamaas abu cubeyda oo warbaahinta la hadlayay muddo toddobaadii kadib in uu sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka ka soconaya magaalada khaza sidoo kalena jab xoogan ay gaasiiyeen eh, ciidamada israel waxa uu sheegay in dagaalka dhulka dhulka ah ee aada loogu jabiyey israel sidoo kalena laga dilay askar aada u badan lagana gubay eh, taangiyo eh, boqolaal ah waxa uu sheegay dagaalka markii uu dib u bilowday xabajoojintii wixii ka dambeeyey in israel ay la kulantay jab xoogan sidoo kalena waxa uu beeniyey sheegashada israa'iili ah inay maxaabiis ay ka qabatay kooxda xamaas sidoo kale waxaa sii kordhay tirada dadka rayidka ah ee khaza ku geeriyooday iyadoona haatan la sheegayo in ay gaarayaan sideed iyo toban kun oo ruux waa inta la ogsoon yahay oo keli ah balse waxaa jiri kara dad kale oo aanan la diiwaan gelinin dhimashadooda waxaana ay weli soconaya duqeymaha ay israel ay ka wado marinka khaza gaar ahaana magaalada ku yaala koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga ayay duqeymuhu weli ay ka soconayaan iyadoona dagaalka dhulka ah markasta looga gacan sareeyo israel warniyow waan yaabbanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir ma ka dhammaaday oniyow maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goorma cadaalad u dambaysa ayagaa gar la sii leeyahy saaxiib israa'iil waa gardarre garab og waa runa dunida muslimka maxaa ku dhacay goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotaba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka ee diyaaradaha lagu garaacayo way guulaysan doonaan doonaan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo shalay loo magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka xogeyaha urur goboleedka igad ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sida uu u arko xilkaasi loo magacaabay iyo waxa ay uga dhigan tahay dowladda soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim eh, horta adeer booskaas waa boos muhiima waa booska labaad oo igad eh, waa ku-xigeenka ee eh, xogayaha ee gude ururka soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadii aasaasay ururka igad dii wadamadii lagu aasaasay ka mid tahay waana markii ugu horeysay oo mataqaanaa secretariatka ama xogeynta guud igad ay xubin ku yeelato gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka Eh, runtii waxay eh, ku suurto gashay juhdi weyn oo dowladda soomaaliya ay u gashay eh, ku biiridda ururkan madaxdiisa waxayna qayb ka tahay runtii dadaalkii dowladda ay ugu jirtay arimaha mxuu ahay sheeg diblomaasiyadda bariga africa ku biirideeda igad inay miisaan ku yeelato kambeynkaasi dowladdu ay qaaday gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud iyay ku suurta gashay runtii iyo loobi shaksiya Eh, mid dowladeed xataa maa mid shaksi oo ilaa iyo shalay eh, magacaabidii soo gaaray ayay runtii ku suurta gashay eh, kursiga maya kursiga looma tartamin eesoomaaliya shirkii igad oo lagu qabtay jabuuti bishii juun ayaa lagu go-aansaday in kursigaa soomaaliya la siiyo maadaama soomaaliya ay ahayd wadamadii lagu aasaasay ururka welina aysan ka qaban muxuu ahay kursigaas marka waa laysla gartay todobada madaxweyne Eh, oo markaas joogay yaa isla gartay eh, soomaaliya loo yaa loo asteeyey eh, kadib madaxweynaha ayaa warqadii ugu soo magacaabaya usoo diray urur goboleedka igad boosku marka maadaama uu yahay boos ka dhexeeya sideedda wadanoo igad ee ka kooban waa in dhammaan dowladihii oo dhan ay soo aqbalaan isla markaasna ay isu yimaadaan oo ayagoo isla jooga ay mataqaanaa go-aan gaaraan in qofkaas la magacaabo kadibna dowladda jabuuti oo hadda ah muxuu ahay guddoonka golaha wasiirada igad oo runtii igad maamula ayaa markaa magacowday oo muxuu amarka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumageeli wasiirka arrimaha dibadda jabuuti oo hadda jeerka ah kaunsilka yaa i kursigaas waa kursi igad muxuu soomaaliya qeybay ka tahay xubinay ka tahay xubin muhiimay ka tahay muwaadiniinteedu ay ururada ay ku jiraan ha ahaadaan un-ta ha ahaadaan ururka carabta ha ahaadaan auda inay boosas muhiima ururadaasba ha u shaqeeyaano laakiin hadda muwaadinkii muwaadinkii wadankiisii waaye inay mataqaanaa dowladda soomaaliyeed ka dhex muuqato tahay laakiin kursigu waa kursi sideedda wadanoo igad ee ka dhexeeya runtii horta qof walbaaho muxuu ahay khibradda uu leeyahay iyo muxuu ahay eh, backgroundkiisa security muxuu ahay livelihoodiska iyo nolosha dadka in nolosha wax laga bedelo ah, eh, agaasimayaasha waxyaha ka shaqeeya mashaariicdaas amaba guddoomiye ha ahaato inaan mataqaanaa ku kabo khibradeyda iyo kusoo beerinteyda runtii shalay shalay eh, muxuu ahay waxaa aad looga hadlay arinta suudan ayuuna shirku ahaa in mataqaanaa labada dhinac oo ku dagaalamaya muxuu ahay igad ay taladeeda ku biiriso oo ay tiraahdo war waxa meesha ka socda laba kun iyo labaatan iyo saddex in sidaa la isu galo xaq maaha ha la iska roonaado runtii dowladda iyo mucaaradka dagaalku ka socdo sidii mataqaanaa looga kale dabqaadi lahaa runtiina waa laga gaaray muxuu ahaay guulo waawen waa laga gaaray wixii ka soo baxay runtii communikegii soo baxay yay ku caddahay in labada dhinacba muxuu ahay aadna eh, loogu tirtirsiiyey inay mataqaana nabadda qaataan waxaa qolo walba laga filanayo doorka igaad ka qaadan doonto intaba communikeyay kusoo baxeen waana runtii tallaabo muhiima ah oo ay igad mataqaana colaadaas ku qaboojinayso cumar runtii waa waa dagaalka al-shabaab soomaaliya keliya halisku ma aha rijiko dhan oo halis yahay etoobiya halis ku yahay wadamada dariska kenya ku yahay meel walbuu ku yahay marka dowladda soomaaliya Eh, inay eh, la dagaalanto eh, muxuu ahay shabaabka beesha caalamkuna u ogolaatay in hubkii laga qaado cunaqabatayntii saarneed si dowladdu u hesho hub ay mataqaanaa ah ku dagaalkaas u isticmaasho runtii tallaabo fiican oo wanaagsan waaye dabcan mas-uuliyaddeeda waa la socotaa in dowladdu hubka xakamayso dowlad wanaagga la hagaajiyo muxuu ahay isheeg hubkaas uusan gacan xun gelin wadamo fara badan ayaa taageeray mataqaanaa eh, go-aankaas wadamadaas aysan go-aankii ay ku taageereen soomaaliya inaysan ka shalahayn mas-uuliyad way la socotaa dabcan dowladduna way og tahay laakiin meesha hadda doorka ee eh, ilad ay kasoo geli doonto eh, biidn illaahi tacaala waa dhinaca nabadgelyada iyo mataqaanaa amniga in mataqaanaa dowladda laga saacido inay mataqaanaa dowladnimadii soo noqoto la xasiliyo degaanada la xoreeyo maamulkii la gaarsiiyo degaanada hoose mashaariicdii horumarinta iyo mashaariicdii nolosha livelihoodka beeraha caafimaadka laga shaqaysiiyo runtii igad muxuu ahay inay hormuud ka noqoto rijankana runtii waa rijanka saamaynta ugu badan oo cimiladu ay ku hayso waayo hadda wadankeena ilninia ka socota marka runtii howl weyna noo taal anigana hadda mxuu meel cidlaa ma imaano eber aniga hadda meel cidlaa waxba ka bilaabi maayo madax baa joogta tiiman baa jooga aqoon-yahanaa jooga imkaaniyaad badan ayaa yaalla marka eh, khibradeyda iyo waagarimadeyda iyo rosbectifkeyga ayaan ku biiri doonaa insha allah kaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle haatanna ah ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka igad maxamed cabdi waare oo ka waramayey xilkaasi loo magacaabay iyo sidoo kale hoolaha horyaalo ay tahay inuu qabto haddaba eh, xilkani ah ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka igad ahmiyad inteleg ayuu u leeyahay soomaaliya muxuuna ka tari karaa xaaladda soomaaliya iyo sidoo kaleba dowladda soomaaliya ee waqti xadirkan jirto qaab nooce ayuu u caawin karaa waxaa su-aalahaas iyo kuwo kale ka jawaabaya siyaasi cabdiraxmaan raabi oo u waramay wariyeyne farxaan horta soomaaliya waxay kamid ahay dowladihii fursad bare asalka marka hore loo aasasay goboleedkana waxaa la dagaalanka ayaxa ayuu ahaa kadib baa la hormariyay ururka oo shaqooyinka siyaasada iyo bulshada iyo dhaqaalaha iyo in uu qeyb ka noqdo laga dhigay waana ururada maanta jira ee soomaaliya dowladii hore ee soomaaliyeed ee dhexe ay maaragta wax ka aasaastay bay ahayd marka soomaaliya sideedaba xubnihii aasaasay dowlad ururgoboleedka ahayd laakiin burburkii ururgoboleedka oo urdun ah iyo burburkeeni dowladii dhexe ay burburtay iyo muddadii soddonka sano heeban burburka ku jirnay weli kamayna qabanin xil magaranaysa sare urura kamayna qabanin marka maxamed cabdi waare oo hadda loo magacaabay ku-xigeenka xoghayaha guud ururgoboleedka iga aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa xambalyaana leehay eh, madaxweynihii guryii hore hirshabeelle ahna saaxiibkay waxaan isleahay hadda soomaaliya waxay soo fadhiisatay eh, miiska eh, wax lagu go-aamiye ee lagu go-aamiyey siyaasadda mandiqada magaranaysa geeska africa oo goboleedka matala xilka guddoonka urur goboleedka igad soomaaliya dhowr mar ayay u tartantay way ku guuleysan weysay marka hadda soo lama dhihi karaa tallaabo ayay hore u qaaday si ayay u gaartay in guddoonka ay noqoto siaad hadda dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa xilli kabasha oo siyaasad ahaan laga soo kabanayo burburkii oo dhaqaale ahaan laga soo kabanayo oo bulsho ahaan laga soo kabanayo burburkii nagu dhacay soddonka sano siyaasadda gobolka eh, waxaan waligeynayna insha allah xilal kale oo waaweyn oo kuwan waaweyn in loo tartamo eh, magaranaysa bilaha eh, soo socda ama sanadiyada soo socda sida african union oo kale ama arab league oo kale ama magaranaysa munadamatul islaamiya oo kale o i c ama loo tartamo qaramada midoobay ee soomaaliya xubi ka noqoto taageeraysaa golaha ammaanka ee joogtada shan iyo tobanka ah ee u tarsan marka daraarug fara badan oo soomaaliyeed oo hadda dowladda soomaaliya ay hormuud u tahay oo ah in loo tartamo magaranaysa ururada caalamiga ah ayaa jira sida ganacsiga oo kale maaragtay w t o in loo tartamo w h o caafimaadka in loo tartamo marka daraarug fara badan oo soomaaliyeed baa jira gabadhani marwe ahayd oo kale waa ka hadda u tartamaysay ururka baarlamaanada adduunka ay u tartamayso tijaabo fiican bay ahayd tijaabo fiican bay ahayd iyo iskuday aada u wanaagsan oo magaranaysa hami gelinaya ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ba hami gelinaya ahayd inkastoonka xumaha ay dhabarjabintii ku dhacday iyo magaranaysa lugooyadii innaga dhexdeena aan u geysana gabadhaas laakiin waxay ahayd iskuday aada fiican bay ahayd oo magaranaysa horey loogu dhaqaaqayo marka in ummadda soomaaliyeed ururada caalamiga ah ay qayb ka noqdaan ay horey u socdaan waxay dhiiri gelinaysaa ama hanka siyaasadeed leh dhalinyarada soomaaliyeed ama gabdhaha soomaaliyeed leh ayay aad baan u dawaalinaya wadamada urugoboleedka igad ka tirsan qaarkood iskuma fiicna sida waxaa ka dhexeeya uun siyaasadeeda arrimo hoose siyaasadda ah ayaa ka dhexeeya dowladda kenya iyo soomaaliya iyo etoobiya inkastoo daras ayin haddana isdhexgalkooda aada uma fiicna marka see u saameynaysaa dowladahaas dariska ah soomaaliya urur goboleedka igad ee xubin inay ka noqoto horay nin soomaaliya u joogay ninkan hadda jooga etoobiya ka socda ka hor nin baa joogay soomaaliya eh, inkastoo uu kenyaan ahaa eh, uu ku jooga magaca kenya uu ku joogay nin soomaaliya joogay eh, tobankii sano ee u dambeysay injineer maxmuud baa joogay haddana ma garanaysa kaalinta ay soomaaliya ku yeelanaysa hay-adda fulinta ee iyad runtii waxaan silahay firfircooni iyo ma garanaysa waxay weyn u siyaadinaysaa dowladaha dariska ah in ay soomaaliya soo buuxiso kaalinteedii siyaasadeed kaalinteedii dhaqaale kaalinteedii magaranaysa bulsho inay soo buuxiso unbaa un magaranaysaa iyo tilmaamaysa Eh, ma garanaysaa meeshii shalato intii lasoo tashado go-aan lagu keenaya soomaaliya eh, khuseeyo iyadba ka baxay wadaayo hadda miiska waxaa fadhiya oo eh, welituba xogaya ku-xigeen ah nin soomaali ah oo ma dalkii iyo dadkii iyo siyaasadii meesha ka jirtay iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed haysa ma aqoon badan uleh durugsan wax xog ogaalla ah waayo arag siyaasadeed oo rugcadda ahna urur goboleedka igad sidii hor loo yaqaanayba maamul goboleedyada ayaa inta badan faragelin jireen oo maamul goboleed kasta wuxuu toos ugu xirnaan jiray urur goboleedka igad sida dowladda etoobiya marka ay xooga saari jirtay maamul goboleedyada arrintan maxay u dhibaysaa maamul goboleedyada waxaan isleeyahay xilligaasi xilligii burburka kabashada burburka iyo dibuduskiin bay ahayd in dowladda soomaaliya laga caawiyo in dowladaha federaalka ah lasoo dhiso laga caawiyan bay hadda tii ma jirto dowlada soomaaliya lugaheeda ku taagan tahay sidyadii hadda waa dhismaan wax hadda magalaysaa islahay saamayn ah ayay ku yeelan doontaa maamulada soomaalidu ay leeyihiin bay ah ku yeelan doontaa ima muuqato sababto waxaan islahay kaalintoodii hadda korjoogteynteeda dhisidda maamulada korjoogteynteeda hadda meesha way ka baxday dowlada soomaaliya hawshaasi hadda u taallaa ayagu waa uun dalada guud iyo siyaasada guud ee gobolka iyo dowladda soomaaliya inay ka caawiyaan ama kala shaqeeyaan wixii farsamooyin iyo magaranaysa technical siyaasada soomaaliya ee arrimaha dibadda kiskis ayay usoo kabanaysaa sidaad sheegtay maxaa loogu baahan yahay marka madaxda soomaalida iyo sidoo kale guud ahaanba shacabka runtii waxaa loo baahan yahay marka koobaad is-aaminaad eh, siyaasiyiinta soomaaliyeed is-aaminaan oo ma garanaysaa naftoodana eh, aaminaan dalkoodana aaminaan waa mida koobaad aan islaahay way weli mayna soo laabaan aan islaahay aaminaada ah soomaaliga ama siyaasiyiinta soomaalida ah ee ku jira saaxada siyaasadinaysa aaminaan in ay aaminaan dalkoodana aaminaan oo maaragtay hanqal taagga uha gurdaayaan dalka shisheeyaha in joojiyo kadibna kalsoonidaasi marka ay timaado cid walba oo dankaa leh ayadaa ku imanaysa adigu waxa lagaa rabaa gurigaada inaad wanaajisid marka siyaasadda arrimaha dibaddu waa in bolosi fiican loo diyaariyaa siyaasad wanaagsan waa in loo diyaariyaa dowladaha magaranaysaa saaxiibada ah dowladaha hadal raba in xiriiro laga sameeyo dowladaha magaranaysaa cadowga ah in intaas bal kala qeexaa muhiim ah oo magaranaysaa siyaasado lagula dhaqmo la abuuro marka siyaasadda arrimaha dibadda weli waxaad moodaa in ayna gabidhac badan ay ku jirto ayaad moodaa laakiin waxaan sileeyahay khubaro in loo fariisiiyo waxaan arkaa eh, siyaasadda arrimaha dibadda in ayna weli aada u fadhiin oo u baahanta in la fadhiisiiyo ayaan arkaa sababta waxaa jira wadamo soomaaliya saaxiib laha wadamo soomaaliya magaranaysa aan saaxiib lahayn xiriirla la lahayn wadamo waxaa jira dowladda soomaaliya laga yaaba in ay kala dhaxayso eh, khilaaf siyaasadeed oo arrimaha interestigooda ah ay iskhilaafsan yihiin marka waxaasoo oo dhan mid walba waxay u baahan tahay magaranaysaa kiis gaar ah oo laga qoro oo loo diyaariyo layidhaha maxaan kula dhaqanaa dowlad oo magaranaysaa xiriir inala lahayn dowlad halkaasi wuxuu ahaa siyaasi cabdiraxmaan raabi oo ka waramayay ahmiyadii ay soomaaliya u leedahay xilka eh, ku-xigeenka xogyaha guud ee urur goboleedka igad oo shalay loo magacaabay maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee hirshabelle weli barnaamijka ogaal ee dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idin kaga imaanayo markana dhankii xubnaha haddii aan aadno waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheegooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxda la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo waliba istar maxamed waaya ister waxaanu ku bilaabeynaa hadalleynta afar labaatanka saac ee kala hadalhayay bal haddaynu ku bilaabno eh, waxaa baraha bulshada qabsaday eh, saacadihii lasoo dhaafay eh, booliiska soomaaliya oo soo xirxiray ama soo qaqabtayba gabdho markaa dhawaan jirdil u geystay wiil dhalinyaraha oo ku noolaa ah magaalada muqdisho hadda waxaa lasoo warinayaa in gabdhahaasi ugu dabaatii booliiska ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa xalay waxaa lasoo warinayaa inay soo qabteen saddex haween ah oo ku sugnaa mid ka mid a ah xaafadaha ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho kuwaasi oo xadgudubyo u geystay wiil dhallinyaraha kadibna ay ka duubeen muuqaalo arintan oo si weyn loogu baahiyey baraha bulshada ayaa timid kadib markii ay koox haween ay ku goobteen wiilkan dhallinyarada ah waxayna kasoo duubeen muuqaalo iyagoo ku faafiyey eh, baraha bulshada haweenka ayaa adeegsanayay ulo iyo waliba mindi ay ku cabsi gelinayeen wiilka dhallinyarada ah oo muuqday in lagu ballamiyey guriga islamarkaasina ay sidaasi ay ugu soo weerareen eh, gabdhaha waxaana la sheegay in ugu dambeetii booliiska ay gacanta ku dhigeen cabdirashiid dhan kale ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan haweenkaas jirdilka u geystay muwaadinka soomaaliyeed waxaana socoto baaritaan booliska ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay taliska booliska sidoo kale talisku wuxuu intaasi raaciyey in baarista kadib haweenka la horgeyn doono maxkamad si loogu qaado tallaabo sharciga waafaqsan sidoo kale dhacdooyinkan ayaa maalmihii u dambeeyey kusoo badanayay baraha bulshada waxayna ahayd dhowaan markii laba gabdhood oo lagu kala magacaabo deeqo iyo shamso ay muuqaal kasoo duubeen wiil dhalinyaro ah iyagoo garaacaya kuna sugnaa duleedka magaalada muqdisho waayahay dhanka kale tan haddiinu eegnana hadalyaanta kala jirta dhankii ciyaaraha haddiinu eegnana waxaa aada iyaad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta manchester city guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta loton iyadoona kooxda kubadda cagta lagu magacaabo masity ugu dambeyntii wadada guulaha ay kusoo laabteen hadduu masity guushii ka gaareen waxay ka dhigan tahay in dabcan markan wadada guulaha ay kusoo laabteen markaad eegto kooxda kubadda cagta chelsea iyaguna aada dayaa loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta everton ayaa garoonkooda ku garaacday haddaba chelsea durbe waxaa shakila gelinayaa tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea murusha argentino waxaa leeyahay masii laylin doona kooxda kubadda cagta chelsea qudhiisa oo hadlay waxuu shaaca ka qaaday in dhibaato badan ay dareemayaan gaar ahaan dhibaatada dhaawaca ah sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta tottenham hosba iyaguna wadada guulaha ay kusoo laabteen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united dhanka sbainna markayna u eegnana kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan mucjiso ayay sameynayaan waxaana doonayeen sanadkan in horyaalka laliigaha ay ka qaadaan kooxaha waaweyn sida real madrid iyo barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta atletico madrid jeruna xalay waxay garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barsha aada iyad ayaa loo hadalhayaa marka waxaa sanadkan mucjiso ayay sameyneysaa kooxda yar ee lagu magacaabo jeruna iyadoona la aaminsan yahay koox kubadda jeruna sanadkan inay ka mid noqon doonto afarta sare ee ugu fiican horyaalka wadanka sbain kooxaha hadaleynta ayaan intaan kusoo gobgoynanaya dhegeystayaal markaa dhankii qormooyinka waa tahay oo qormada ugu horeysa dhankayga hadii aan ku bilaabo ayaa waxa ay leedahay haddii ay hindhaha haweeneedu u ooyaan nin xuquuqdeeda ku xadgudbay malaa'igta ayaa habaaraysa tallaabo walba uu soconayo ha ka hadlin awooddaada qof daciifa ah hortiisa waxaa jira laba wado oo nolol qurux badan lagu noolaado inaad ku noolaato qof qalbigiisa ama inaad ku noolaato qof dushiisa dhoolcaddee xitaa hadii uu qalbigaagu dhiig ka da-ayo waxay ishu aragto qalbigu wuu ilaaliyaa ma jiro wax dhaawacaya ruux wanaagsan qalbi naxariis leh in ka badan la noolaashaha dad aanan fahmi karin noqo mid dulqaad badan waqhtiyada adag ogow inuu jiro shay ku sugaya kadib dulqaad badan heer aad la yaabto kaasoo ku ilowsiiya xanuunka qaraarkiisa qofka joogteeya dulqaadka lagama yaabo in laga guulaysto xitaa haddii ay ku qaadato waqti dheer inuu guulaysto ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankeyga lagu bilaabay si tan waxaa leeyahay aqoonta naftaada u leedahay kaga kalsoonow ammaanta dadku inta badan ay ku ammaanayaan oo mar walba naftaada ku kalsoonow ayaa leeyahay waxaa leeyahay xushmad sii qofka ku xishmeeya mar walbo xishmada aad yaday wanaagsan tahay mar walbo aad qof aad xishmeyso adigana waxaad helaysaa qof adiga ku xishmeeya sidoo kale waxaa leeyahay ha u waxa aad weyday laga yaabe hadii aad sii haysan lahayd in murugadu ay kuga sii badan lahayd sidoo kale waxaa leeyahay qaado waqti oo qorshahaaga mar waliba samayso sidoo kaleet waxaa leeyahay haddii aadan himilo lahayn horumar ma gaari doontid guusha caadiyan waxaa sabab u ah nasiibka yaale laakiin mar waliba guushu dadaal ayaa u baahan tahay ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahna dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiya idaacadda kulmi magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waa dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaane nimayow amuuraha jiraan waa baabiyuuse istarees xun bay igu fureen xalay alleelkiiye aniguna onlayn baan ahaa waase aamusaye goor ay aroor hore tahaan sii ablaydsadee ama kaaggu waa badan yihiiyo oohinbaysxigaye inta eray samaysana anaa ugu aqoon roone aniguna fartaan doono waa qori aqaanaaye ingiliisha soomaali baan wada idhaahdaaye ummaddaan iswada dooxataan kale ilaashaaye iminkan ku oran tihiin ma ahna oo keeye animaal sidiisay noqdeen ama awgaartiiye aqliguu dhiliid yidhi dadkani waanad aragtaane mentaleejku waa gaaban yahay ama aqoontiiye ogaalkii wax maarayn lahaa waa ka eberkoode ebtelada intii hurinaysaa waa istubudiine anigaa abwaankooda ahe waan ehbinayahay afkii ay fahmaayaanba waan ku akhrinayahay intaad birri midkuu aarilaa aana ku dilayso adiguna of baad noqoniyow ehelki laayaaye istoob dhaha dagaalada ragyo waada jaranteen ku dhacay meydar maqal ahay ah maskaxda laga abaarubay warkalamaanay siyaasadu inay aanfa tahay aadmigana waasho aqligana wax yeellayso iyo weliba iimaanka ammaan buuba sii doonayaa eedda kii galay maanay aniguna waxbaan eersadoon idin ogaysiine abwaannimadu heerkay tahan la ashqaraaraaye afar heesa ruuxii unkaa maanta eeldhigaye inkastoo ifkaan weli jiraan odayo waa weyne arrad baa ku dhacay maansadoo gabay agoonowye ninkii gabar ardaa seexsadoo inaan u xoogowday aqoolxumo u gaariyo haddaan iima laga sheegin qalmo ugub irmaan soocan iyo aarmi iyo qaaje mar inuu adduun u hoshadow amarku taagleeyo ida madax madow iyo markii aricad loo geeyo afka inuu la eedoo gacmaha yaab la amakaago waa dhaqan awowiyo abkow soo ahaan jiraye abyankaa dhaxsada jeer haddii odayo loo doono ee banadartii laga yaho eexad laga dhowro gartukay ahaan iyo ninkii laga adkaa doono ilowshuu ma fiicnee haddaan kala aqoon waayo abwaannimada aan sheegtay baa igu ihaanaan qiiqayey iyadaan nagaysanay dadkeena ehelo weeyaan war kalamaale ariga iyo lood iyo geela dhalay ehelo weeyaane waxa awrta loo eedayaa edabdarraan weeye aryaadhaha ma waadan maqlina hududkii iduufe eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaay ayaama eesantolanjo eelseediya leedhay afartan sana kudhowaad walaagoon haysana waa mayniinka aayasan aryaadhaha war ma haysiina degaanka ceel dheere ee gobolka galgaduud ka tirsan laba wiilo walaala oo mid macallin yahay midna dhakhtar yahayaa lagu dilay kaaga darana wiilka dhakhtarkaa safarow ka yimid oo saacado kooban ow jooga maamulka degaanka ceeldheere oo warramayna waxay dhaheen dhacdadaas aadka u fooshaxun waxaan ku tirinaynaa al-shabaab ciidamada ammaankuna waa ku raad joogaan inay soo qabtaanna si degdegaaan u rajayhaynaa war bulshada hadii dhakhaatiirta ee macallimiinta laga laayo sow indhaha lagama ridi maxaa soo baxaya wah warnio horma leegne kii wal og dil kii la og naftiis dil si walba lama ogaana war kalemaanay eh. qaabkii ay u dhaqmaysay muddo kooxda khawaarij haddii aan ka qisoodo ama daaha ka qaado eh. muslin qaalis ahay oon cidiqaan ku lahayn oon qadaf geysan xumaana eh. in qudhiisa la gooyo keliyay u qumaanay wax kalooy qabataahay khawaarij ma jiraan dad ibliis u qafaalan oo awaamiirta ka qaataan ku qiyaasi karnaa axmedow hees hore loo qaadaan anna qaadi rabaa ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabahayn wareedhaha kalemaanay haddii eedaha la tiriyo lama koobi karee waxaan dhihi lahaa allow ummaddeenna asqaad dishay oo itaal ma hayaane ilkhayr low keen allow amankaaga intaanan fariir la sii abjamaynay adaanna ogaay allow qurba aadis ilwaad ma lehee dalkeenna udgaaya irsaaqad u yeel allow abtirkeennu ma eegis xume amraadulqabiilka urnooga jihey allow isirkeenna ammaan geliyo dhammaan ibtilaadka dhacaaya ka ood allow aqligeennu iskii matalshee hankeenna albaaban irshaad u yabo allow ikhtilaafku ma aayo wacnee uurkeen iyo laabta xumaan ka idlee allow ajasheennu intaysan imaan wax aan beerri eedno afkeenna ka dhowre war bislow nin wali intaaska darafaday ando'aysane dhaha allow diriirsokeeye olaad doonimayne nagadami olaadaha amiindhaha dadweyno amiindhaha dadweyno war kalemaanay dilka iyo dhibaatada unkaliya in lagu galmudug mashquula maahane horumarka in la fiiriyo weeye galmudug magaalo xeebeedka hobyo shir weynaa lagu qabtay oo ganacsato iyo siyaasiyiin iyo qaybaha bulshadoo kala duwan ka soo qayb galeen waxaana looga hadlayey dhismaha dekadda hobyo oo la bilaabayo iyo sidii loo maalgashan lahaa madaxweynaha galmudug qorqooroo ka hadlana wuxuu yidhi dekadda hobyo dhismaheeda muddo dheeraa lagu taamayey balse maanta waxaa sharaf iyo farxad iyo wanaag noo ah inaan noqonno kuwa goobjooga ka ah himiladaas muddada soo jirta markii la dhabay shaqaynayey wax alla wixii loo baahnaayo lagu dhisi lahaa iyo farsamayaqaanadii dhisi lahaana waa diyaar buu yiri dhismaha degedda hobyana waxay faa'iide u tahay laga bilaabo gobolada dhexe ilaa soomaaliya oo dhan ilaa wadamada geeska afrika war madwiine goorgoor wali beeray jaladhoobada alla dhagaxa dhisma weeye kii ka dhuuntow dhibka diidow dhahalkuma lihid warbow maxaa iska daalanaysaa galcad baaba xoogaa u jidhay maa kala soo degtaanin waar walla weynayta kadib berbere caalamiga ahayd baa doonaysaan la tartantaan <laughs> <laughs> reer galagalagasina hataa buru arogdeene eh. madishiidaaga dijiya ansha aadamidow iyonay lafta garanta kadabaraawanta kuhim diraasen isin war kalemaanay war mahaysaanoo soomaalidu ayaantan horumar siyaasadeeday ku tillaabsanaysaaye eh. ururada caalamiga iyo kuwa gobolkana hogaamintooday la wareegaysaaye eh. urur goboleedka igad waxaa madax ka noqday madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare kollay taba waan hubaayo maxamed cabdi waare fuusta daloosha in la dhaamiyo ku talin maayo war waare shidanaaba shidan miyuu ku celiyey aryaadhahasamigay cabdulloo la yaaban horumarka la gaaray dadka diidan waxa uu yidhi how haddii laa qabto wax quurxoon kan qaylihay axow ah qaarsoon haddii laa qabto wax quurxoon kan qaylihay axow ah qaarsoon warba war ma magaalada ganacsiga ee boosaaso ciidamo gadoodsan baa hadda kala xidhay waxayna ka cabanayaan baa layidhi mushaar la'aan war bashiirow ciidankaas mushaarjo kaambeengalka galayaan ma leeyay ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedii tahay meerijarneede adeerayaal wax walba ka hadashee eh. gooja cadda maxaa laga yidhi warkalamaanay war ma haysaane waxaa la yidhi eh. hub kiimika oo sunahoo halisa eh. oo israa'iil wadatay baa xamaas la wareegeen wah awsha amerikan ahan dhiibay war isiis laga gartaa ushiisa lagu dila haa la yidhi hubka kii wax ku layn raba in lagu laayo waa waajib war israa'iil waa qirata hubkaa in laga qabsaday maraykankana saacadaha soo socdaa la filayaa inuu qira doono waar juuqaan khuunqaana meel buu ka hanjabayay baa la lahaa <laughs> soo daahira dulme ma duug soo daahira yaleer war kalamaanay waxaa la yidhi afjaaqda afjaaqda ilduufka afduufka ujeedliyi heeska humaagisi raaca hilowuu aroorka anfaaci kudoonka oraahku macaashka abwaaniska yeelka waxaa u astaana ablayna xurbeela ku raadi amaanta waxaanad ahayne ogaal xumaroorka tixraac erayraaca sugaan aslidiidka tusaale asqoodka sidii orgi qooqan habeenalalaadka waxaanad ahaa nin amuura kulaaca saluug ablidiidka abuura kufaanka rag baa ku adeegta waxaanay ahayne ka daaya dhaayeelka sugaanta ku oogan waxaa dhegeysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo haddalan soxlay xanuunayu dardaarma ciddadow maqal xidhmad weyeertee xasuusta aduunxisimaha darurtiinu marbow habar laysku xiiraa dadku xaagan wari haragaada u kulul